mana ahan xaraf kelimadaasu waa ism marba haddaad aragto kelimad awalka al ay uga jirto kelimadaasu ma ahan ficil mana ahan xaraf kelimadaasu waa ism wadalika tusaalihii iyo misaalkii naxwu rajuli oo kale wey arajuli naxwu rajuli ninkii wاlqulaami wiilkii yaraa wاlfarasi faraskii wاlkitaabi kitaabkii wاlbeyti gurigii wاlmadarasati iskoolkii arajuli wاlqulaami wاlfarasi wاlkitaabi wاlbeyti dhammaan waa magacyo ma ahan afcaal xurufna maaha dhammaan waa magacyo waa asmaa waa asmaa waa magacyo arajul ninay magac u yihi oo utusa waxaa noogu daliil ah asha awalka uga jirta iyo kasrada aakirka uga jirta dhammaan naxwu rajuli wاlqulaami wاlfarasi wاlkitaabi wاlbeyti wاlmadrasati laba calaamo mid kasta noogu jirta awalkana waxa uga jirta al al waxay tustaa kelimaddu inay isim tahay magac tahay oysan wax kale ahayn oysan ficil ahayn oysan xaraf ahayn kasrada aakirka uga jirtana waa tuse inay kelimadaanu ay isim tahay oo aysan ficil ahayn oo aysan xaraf ahayn fa haadihi اkelimaatu kelimooyinkan kulluhaa dhammaanteed asmaa'un magacyaal wey dhammaan waa magacyaal ma ahan afcaal ma ahan xuruf maxaa u daliila lidukuuli اlif walaami asha gelidda ay gashay fii awalihi awelkeed awelkii ayaa calu ka gashay awelkii ayaa calu ka gashay marka matnigiiu raacay lidukuuli اlifi walaami u laakiin masaladaas qaacidada shalad soo qadan oo haddii kelimad hal xaraf ay tahay waxaa loogu dhawaaqaa bismiha haddii ay laba xaraf ama ka badan tahayna bilafdiha lafdigeeda loogu dhawaaqaa laakiin matnigiiu iska raacay marka halkaas calaamuhuna kuu sheegay laba calaamaa ku jirta kelimadahan mid kastaba asha awelka uga jirta iyo kasrada aakirka alcalaamaة الraabica alcalaamatu calaamada alraabicatu afrayda dukuulu xarfin xaraf gelidiis weeye xarafkoo min xuruufi اlkhafdi xuruufta wax hoos dhigta ka mid ah xaraf oo xuruufta wax hoos dhigta ka mid ah kelimadda hadday gasho kelimadaasu waa ism ficil maahan xarafna maahan kelimadaasu wadaalika tusaalihii naxwu dahabtu waan tegey min albeyti guriga laga soo bilaabaan ka soo tegey ila almadrasati iskoolkiyaan tegey fakulu mid kastoo min albeyti ka mida iyo wlmadrasati ismun waa ism albeytina waa ism almadrasatina waa ism maxaa u daliila ah, maxaa u daliila waa ism lidukuuli xarfi اlkafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay calayhimaa korkooda xaraf wax hoos dhigaa galay iyo weliwujuudi al al in laga hela fii awalihim awalkooda iyo weliba kasrada ah, marka saddex calaamaa ku jirta albeyti saddex calaamaa ku jirta horta min aa gashay minna waa xarafka hoos dhiga waa caamil waa camal falaa kelimadda ka dambayduu hoos dhigaa marka taas waa calaamad aan ku garanayno inay tahay albeyt ism calaamad labaad al a ka hor martay alna waa calaamad kale oo aan ku garanayno albeyti inay ism tahay al meelaan ismay ma gasho albeyti kasraduna waa calaamad saddexaad oo aan ku garanayno kelmadood isimka hale isim keliyaa lahoos dhiga marka saddex calaamaan hadda ku hayna saddex calaamaan ku hayna dahabtu ficlu wa faacilu dahab a ficilkiiya dahab ficlu maadin mabniyu cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min alicraab wa damiiru mutasilu mabniyu cala dami fii maxali rafcin faacil min albeyti min xarfu jari iiriya xaraf dhammaantiis waa wada mabni xaraf saddex u qaybsamaa muqtasun bilasmaa'i muqtasun bilafcaali mushtarakun baynahumaa kalaqaad male xaraf oo dhan waa mabni xaraf dhammaantiis waa mabni ma jiro xaraf mucraba meeshaan ku aragno mabniyun aan leenahay xaraf soo ma jeedin xaraf meeshaan ku aragno waxaan leenahay mabniyun hadda fiiriya marka min ay aheed hadda meesha xaa kugu qoran dahabtu min albeyti fiiri aad leedahay min albeyti mina aad leedahay maxaa loo kordhiga nuuntan qaacidada carabiga ahaa waxay tahay laba xarafoo reeban laguma dhawaaqi karo wax ku dhawaaqi karaa ma jiro laba xarafoo reeban haddii min nuuntan la reebo al hamsadaas waxaa la dhaha hamsatulwasli iyada laguma dhawaaqo markii wax ka horeeya iyo waxa ka dambeya laysku qabto oo min iyo albeyti marka laysku qabto laguma dhawaaqo hmsatulwasli baa la yhah ayadu waa iska dhece meesha waa ka dhece hemsadaas lama akriyo hemsatulwasli baa la yidhaha waxaa isku soo aadaan nuuntii min oo reeban iyo laamta albeyti oo reeban qaacido marka waxa ah oo lagu socdaa laba xaraf oo reeban markay isku soo aadaan laba mid xarafka hore inuu yahay xaraf صaxiix ilaa xuruufta sideed iyo labaatanka xaraf oo alif ka bilaabato ya ku dhammaata saddex xaraf xarfulcilla la yidhaah alifta iyo wowda iyo ya haddii xarako u munaasibu ka horeeyo ya waa reebanta maxaana ka horeeya kasro wow waa reebanta maxaana ka horeeya dammo alif waa reebanta maxaana ka horeeya fatxo mar hadday sidaas yihiin xuruufulcilla la yidhaha saddexdaas inta soo hartay sideed iyo labaatan saddex laga jaray shan iyo labaatan xuruuf saxiixa la yidhahda xuruuf saxiixa la yidhahda marka laba xarafoo reebana isku soo aaday xarafka horeeya hadduu xaraf صaxiixa yahay waa la kasriya ama waa la fadxiya xaraka la saara xarafka hore xaraka ah, la saara kan hora la xarakeeya saasaa loogu dhawaaqa hadda fiiri min iyo laam waa laba xarafoo صaxiixa waana reebadii waa isku soo aadeen soo ma kan horaa xaraka la saara xarakadii fadxa laga dhigay fadxada waxa loo doortay waa fududa iyado ah, min albayt ale min albeyt waa fududa xooga fadxada marka mintii oo awal nuuntu noo reebaneed fadxada maxaa keenay iltiqaau saakiniin leed takhalusan min iltiqaa'i saakiniin fakasho iyo ka cararid laga cararaa laba xaraf oo reeban inay kulmaan laakiin sidaas waxaa ka duwan labada xaraf xarafka hore hadduu yahay xarfu cilwa waa alif ama waa ya kasra ka horaydo ama waa wow dama ka horeyba hadduu xarfa cilo yahay xarafka horeeya waa la iska xadfaada waa nuuca qaabkaasaa loola dhaqmaa laba xarafoo kaleo reebal isku aadda ah, iltiqaau saakiniin la yidha iltiqaa waa kulmid laba reebanaa kulmayn soo maahan hadduu midka hore saxiix yahay xurika isagaa la xarakayna hadduu xarf cilo yahayna xudif waa la xadfaa hadda marka nuun iyo laam reebana isku soo aaday nuuntu ma xaraf saxiixa mise waa xarf cilo macna صaxiixa khalaas xurika waa la xarakayna xarakadii maanta fatxa laga dhigay lima likhifatiha waa fududa marka waxaan leenahay marka icraabta fiiriya haddaan intaas fahamnay waxaan leenahay dahabtu min albeyti dahabtu ficlu wa faacilu min albeyti min xarfu jarin mabniyu cala sukuuni ilaa min waa in sukuun la saara waa reebaneed min waxurika biاlfatxati takhalusan min iltiqaaءi saakiniin waa la xarakeeyey oo fatxa la saaray cararid laga cararayo laga fakanayo laba xarafoo reeban inay kulmaan saasoo leeda min xarfu jari mabniyun cala alfatx waxa min xarfu jari mabniyun cala sukuuni wa xurika bilfatx maxaa fatxa loogu xarakeeyey takhallusan min saakiriin marka minta waa reebaneed nuuntuye waxaa laga cararayey laba reeban inay kulmaan albeyti sm majhuur bmin وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة في akhir aljar wاlmajhuur mutacaliq bdahab ilى اmadrasati ilaa xarfu jari iriya ilaa maxaa u dambeeya ilaa alif reebana u dambeeya ilaa alif reebana u dambeeya ilaa alif reebana u dambeeya almadrasati hamsadan hamsatulwasliyaa la yidhaha waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya marka laisku qabto iyadu meesha waa ka bixi marka aliftii reebaneed iyo laam reebana isku soo aaday iltiqaa saakine wey laba reebana isku soo aadeen midka horeeya laakiin waa xarf cilla maanta soo maaha alifkaa la goyno xagga dhawaaqa laga goyno qoraalka la goymo qoraal ka daba noo qoranta fiiri laakiin maxaan dhahayna markaan akrayna ilal aan leeno ilal madrasa dhihi mayna ilaa madrasa dhihi mayna ha ma akrayna alifta dhawaaqa xaggiisan ka jarayna laakiin qoraalka ka jari mayna maxaan leenahay ilal madrasa ilal labada laaman isku qabayna ilal iska goynayna alif maxaa waa xarfu cilw waxaana ka dabamaray xaraf kaloo reeba isagina waa xarfu cillo reeba khalaas ila lmadrasati ilaa xarfu jarin mabniyun calaa sukuuni alif اmaxduufati lafdan ahaabitati hadan wa waqfan waxaan leenahay ilaa xarfu jarin mabniyun calaa sukuuni alif اmaxduufa alifta la xadfay a sukuunsan lafdan dhawaaq xaggiisa laga xadfo asaabita ah. waa sugan tahay alifto hadan xagga qoraalka iyo wawaqfan markii lagu joogsanaa ilaa alal marki lagu joogsana marka la qoraayona alifta waa noo qoranta waa noo qoran almadrasatu ism majruuru bilaa wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akir aljaar wاlmajruuru mutacaliqun bidahabti fakulu mid kasta oo min albeyti ka mid a walmadrasati ka mid a ismun waa isim lidukuuli xarfi lkafdi xarafka hoosdhiga gelidda uu galay darteed uu isim ku yahay saasaana tusayna ism yahay albeyti almadrasa calayhimaa korkoodu galay xaraf walo waliwujuudi al iyo al in laga helay fii awalihima awalkooda al mar haddii awalkooda laga helay waxaan leenahay waa ism wa xurufu lkafdi xuruufta hoos dhigtaa hiya xurufu lkafdi min weeye xuruufu اlkhafdi waa kuwaana wa xuruufu اlkhafdi hiya xuruufu اlkhafdi min weeye walahaa macaanin walahaa minta macaanina u sugnaatay xuruufulkhafdigu waxyaalaha ugu muhiimsanay ka mid yihi macaanida xuruuftuna naxwada waxyaalaha ugu faa'iidada badanay ka midta bal usuulkay macno ka gashaa bal ijtihaadka mujtahid qofku noqonayo macno ka gashaa oo laga tixgeliya la ictibaariya waa aaday u muhim maxaa yeelay macaanidaa isku bedeshay macaanidaa isku bedeshay minta macaani aad u badanay leedahay sideedana haddaad rabto xuruufta meeshay rabaan ha galeen xaraf macnihiis inaad barato muqnulabiib ibnu quda uu iska leeyahay ibnu hishaam oo xaashiyada dusuuqi la socotaa la qaataa markaasaad ka dhargeydaa xaraf macnihiis kitaab la masal egu ma xuruufta macaanidooda kutubta ka hadasha ugu falballaaran uguna caddaan badan uguna faa'iido badan muqnu labiib wey kitaabkii la yidhi ibnu hishaam maxaad qur-aanka u ixraab weydo tafsiir u ixraab weydo markaasuu yidhi muqnulabiiban qoray oo icraab qur-aan iyo wax ka badan ba dhex yaali qofka in loo meeriyo iraab waxa uga fiican inuu muqnulabiib barto asagaa wax walba exraabanaye wax walbana macnahooda gara kare markaas marka muqnulabiibaa la aadaa xurufta macnida hadaad barato ayadoo xaashiyada dusuuq la socoto minta شhan iyo toban macno u sheeg muqnulabiibku شhan iyo toban macno u sheeg annaga saddexan maanta qaadayna insha allah saddex bis waa yaryaraysayna iyaysan nagu margelin walahaa minta macaanina u sugnaadeen minhaa waxaa ka mida alibtidaau bilaabasha minta waxyaalaha faaidada waxaa ka mid ah meel wax ka bilowdeen naxwo saafartu waan safray min alqaahirati magaalada qaahira ee caasimada masar ah ayaan ka bilaabay safarkayga halkaasaan ka dhaqaaqay marka fiiri ibtidaaga ibtidaaga ama bilowga ay nin tutusaydaa wuxuu u qaybsamaa labo ibtidaa makaani ah iyo ibtidaa zamaani ah makaan wax ka bilowdeen iyo zaman wax ka bilowdeen labadaba waa hadda miaalkan waa maxay waa ibtidaa makaani waxayna tuseen nintaanu makaankii socodku ka bilowday safartu waan safray halkaad safarkaaga ka bilowday min alqaahirati qaahiran ka bilaab waxayna tusaydaa mintaasu ibtidaai makaani meel safarku ka bilowday oo makaan ah waxaa la mid ah oo ay tustaa ibtidaa zamaani ah ibtidaa oo zamaani ah ayay tustaa oo minta macaanideeda ka mida lamasjidun usisa calى taqwى min awali yowmin fiiri lamasjidun masjid masjidkoo usisa calى taqwى alla kacabsi lagu aasaasay goormaa lagu aasaasay min awali yowmin maalinkii ugu horeeyey laga soo bilaabo fiiri zamankii ugu horeeye dhagaxa la dhigaayey markaasaba alla kacabsi lagu dhis min awali yowmin maxay tusa mintaasu ibtidaa'i bilaabasho oo zamani ah, zamon wax bilowdee min awali yowmi marka minta macaanideeda waxaa ka mida ah ibtidaa'i ibtidaa'igiina muxuu qaybsamay ibtidaa makaani iyo ibtidaa zamaniga waxaa tiraa saafartu ficlu wa faacilun saafar ficlu maadi mabniyu calى sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min اlإعraab wataw damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil min alqaahirati min xarfu jarin mabniyu calى sukuni waxurika biاlfatxati takhalusa min iltiqaaءi saakiniin alqaahirati ismu majruuru bmin wacalaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhir aljaar wاlmajruur mutacaliq bisaafartu horena usoo sheegnay mutacaliqun iyo mutacaliqaan labadu banaan yihiin mutacaliqaan inay siiba fiican hadda alqaahirati waa ism waa hubnaa meeqa calamaan ku haynaa horta min xaraf oo min xuruufi qabti waa ka hormaray alna waa ku jirtaa kasrana waa aakirkay ka saaran saddex calaamaa ku jirta saddex calaamaa ku jirta waxaan rabnaa minta alaama midda macaanida ay min faa'iidaydo inaan saddex macno ka qaadano hadda hal macnaan qaadano ibtidaa'i laba u qaybsamo waa hal xabo asagu waxaan ku daraynaa waxay faa'iidaydaa mintu libayaani اjismi jinsi bayaanu اljinsi inay jinsi caddaydo mintu macaaniday faaidaydo waxaa ka midoo laba noogu ah waxay mintu u sugnaataa libayaani اljinsi jinsi in la caddeeyo fajtanibu rijse min alawfaani iri fajtanibu ka fogaada arijsa qurunka ah ilahy hadda qurunka muxuu yahay min alawhaani ahdhe ah, jinsigaa nala caddeeya iri jinsi awal mujmalu ahaa fajtanibu ka fogaada arijsa qurunka haye rijsigu waa jinsi qurun waa badanya wax alla waxaa qurunaho dhan uu ka dhexeeya magacaan waa jinsi mintaana noo caddayna ka damida min alawhaani xaalu yahay jinsiga rijsi laynii sheegaa wuxuu yahay waa awhaan sanamyaal la cabdo wey marka fajtanibuu fiiriyo alfaau bixasabi maa qablahaa ijtanibuu ficlu amrin amar gacantii hore ardaydii joogta waa yaqaaneen wاlmru yubnaa calىa maa yusamu bihi mudaaricu waa haystaan qaacidadaas waxaa leeda marka ijtanibu afcaal kamsa ka timid afcaal kamsana waxaa lagu jasmi jiray xadfu nuun haye amarkaana xadfu nuunan ku binaynaya ijtanibuu ficlu mrin mabniy calىa xadfu nuun wwaaw jamacati ijtanibuu faacil mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin alifta ka dambayda ijtanibuu wlalifu faariqaة bayna waawi lmufradi wa waawi ljamaaca aliftaas waxaa lagu yaqaanaa waxaa ka horeeya inay waawljamacata inay wow kale tahay kala sheegtaa ijtanibuu aribsa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih min alawhaani waa kan maxalshaahidka mintaas maxay noo faa'iideyne libayaan اljinsi jinsigii oo rijsiga ahaa ay noo caddayd qurunka ka fogaada hadda qurunka waa maxay ma doofaarka ma eeyaha ma taari salaadnimada war maya marka min alawthan waa sanamyaalka haddi wa laga hadla rijsigi laydinkaga digay waxaa lagu caddeeyey oo lagu fasiray waa sanamyaal min alawhaani ah marka min alawhaani min xarfi jarin mabniyin cala sukuni waxurika biاlfatxati takhalusan min iltiqaa'i saakinayni dhe alawhaani ism majruur bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaar walmajruur mutacaliqu bijtanibuu mayr الjاaر والmjrوuر متacalq بمحdوuفi وujuuba تqديirhu kاna kاaئna xaal min الrجس marka taas inaan la gaarina dhacdee bal horta meeshaanan ku joojayna meeshaanan ku joojayna min الrijsi waa inaan jaarmajruurka la ecraabo bal hadda xaalo inuu dhacay ta loo kaadiyo hadda minti meeqa macnan u haynaa laba macno kan koobaadoo ah ibtidaa'iya iyo ka labaadoo ah libayaani اljinsi macnaha saddexaad waxaan leenaha tabxiidiya mintu waxay faa'iidaydaa bimacnaa bacdi gabalnimo bimacna albacdi tabxiid waa gabalayn minhum man kalama allaahu tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi ilah wuxuu yidhi minhum rususha waxaa ka mid a ah, man gabal kallamnaahu kallama allaahu dhe minhum rususha waxaa ka mid a ah, man gabal kalama allahu ilaahay uu la hadlay minhum bacdi ka mida wey rusushii o dhan toos alla ulama hadlo minhum man kalama allahu minhum rusushii waxaa ka mida man gabal kalama allahu ilahay la hadlay waxaa la mida wa min annaasi man yaquulu aamana bilah bilyawmi alaakhiri wama hum bimuminiin wa min annaasi dadkii bacdi ka mid ah maaha dadkao dhan dadkii gabal ka mida minaas man yaquulu waa gabal leh aamana bilahi bilyawm اaakhir ilaah iyo qyaamo waa rumayna wama hum bimuminiin muminiinna maahana ogow waa munaafiqiine dadka gabal waxaa ku jira afka kale ilaah iyo qiyaamo waa rumaysaan ayagoon rumaysnayn wa min annaasi man yaquulu wa min annaasi dadka qayb ka mida mintaa maxay faa'iidayday tabciid gabal maaha dadkii oo dhan waa bacdi meeqaan haysanaa saddex macno ka gudbi mayno waa yaryaraysayna ah, minta macaanideeda oo shan iyo tobankaa saddexdaasaa ka mid a ah, ibtidaa'iya bayaaniya tabciidiya wa ilaa ilaa ka mid a xuruufulkhafdi min macaanihaa ilaada macaanideeda waxaa ka mid alintihaau dhammaasho meel wax ku dhammaadaanoo ku yooloobaan yoolka iyo nihaayada wax ku dhammaadaanay tustaan naxw saafartu waxaan u safray ila aliskandariya magaalada iskandariya laydhaha masar ku taalla halkaasaan u safro safarkaygu ku dhammaaday hadda fiiri aliskandariyatu waa isim saddex calaamaa ka muuqata horta xaraf oo min xuruufi lqafdiyaa ku jira oo ka horeeya waa ilaa alna waa ku jirtaa waa calaamad labaad kasrana aakirkay ka saaran tahay waa calaamad saddexaad waxaan leenahay aliskandariya marka shaki male waa ism maxayna saddex calaaman u hayna midda labaad ilaadaanu maxay noo faa'iidayday safarkii inuu ku dhammaado iskandariye intihaa ay noo faa'iidayday intihaa'iyay faa'iidayda ilaadu marka macaanideeda waxaa ka intihaa dhammaansho laakiin ilaa waa macno badanta aaday u macaani badanta sideed macno uu muqnu labiibka uu ibnu hishaam ku sheegay sideed macno inay leedahay ilaadu keligeed laakiin saddexaan ka qaadayna saddexaan insha allah qaadayna saddexdaa mid waa shiqaa noo sheegay waa intihaa laakiin intihaagu laba u qaybsamaa intihaa zamaani ah iyo intihaa makaani labadaas u qaybsamaa intihaagu muxuu qaybsamaa labo intihaa zamaani iyo mid makaani ah kii makaanigaha shiikaa noo misaariyey saafartu waan safray waa makaan wax ku dhammaadeen soo maha subxaana اladii asraa bicabdihi layla min almasjid اxaraami ilى اlmasjid اlaqصى halkee isrihii nabigu ku dhammaaday masjid اaqصى kadib micraajkaa bilowday soo ma jeedin waxaa jira intihaa zamaani zaman wax ku dhammaadeen kutusa wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajri uma atimu siyaama soonka dhammaystira halkee ku dhammaana ila leyli habeen intii laga gaaro habeen haddii la gaaro soon sharciga maa jiro maya daqiiqada ugu horrayda habeen marku yimaado soon waa dhammaana waa meesha soonku ku dhammaana uma atimu siyaama ila leyli atimu siyaama soonka dhammaystira ila leyli atimu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni afcaal kamsu ka yimid ficlu amrku atimu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni laa maxal baa min wa waaw jamaacati faacil mabniyu cala sukun fi maxal rafc wاlأlifu faariqaة bayna waawi mufradi wa waaw jamaca atimu asiyaama soonka dhamaystira asiyaama mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akiri ila leyli ilaa xarfu jari mabniyu calى sukuuni اlأlif اlmaxduufa lafdan lafdan ahaabitati khadan wa waqfan alifti waa la xadf ilى leyl laa maxal lahu min alcrab allayl ism majhuur blaa wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri aljar wاlmajhuuru mutacaliqu batimu marka hadda ilaa leyl ilaada ku jirtaa intihaa dhammaashay tuse laakiin waa intihaa zamani zamanka soonku meeshuu ku dhammaana waqtiga soonku meeshuu ku dhammaana taasu waa intihaa macnaha labaad oo aan qaadanayno oo ay faa'iidaydo oo ay faa'iidaydo ilaa macnahay faa'iidaydo waxay faa'iidaydaa macno la yidhaahdo bimacnaa maca bimacnaa maca ay noqotaa bimacnaa maca saasay noqotaa bimacnaa maca saasay noqotaa bimacnaa maca faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi faqsiluu mayra uu ilaah mayra markaad weesaysaydaan dhaqa wujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa wa eydiyakum gacmihiinana dhaqa ilaalmaraafiqi maahan ilaa xusullada laga gaaro maahan hadday saas noqo laheed waxa weeye intaasaa gacanta la mayri lahaa xusulka ka sokayda laakiin waa maxay intihaa maahane waa bimacnaa maca ilaalmaraafiqi maca almaraafiqi ayadoo xusulku ku jiro inta la mayrayo ilaalmaraafiqi maca almaraafiqi ayadoo xusulladu ku jiraan suxulka waa lagu daraa qaybta la mayraayuu ku jira saas darteeda nabigu sala allahu alay wasalam uu biyaha ku wareeji jir markuu mayra xusulka waaba ku wareeji jir faqsiluu alfaa bxasabi maa qablahaa iqsiluu ficlu amri mabniyu calىa xadfi nuuni laa maxala min اأxraab wwaaw jamacati faacil mabniyu calى sukuni fi maxali rafcin alwaaw alalifu faariqaة bayna waawi mufrad waaw jamaaca wujuuha mafcul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wujuuha mudaaf kum wlkaafu mudaaf ilayhi mabniyu calى dami fi maxali jarin wlmiimu calaamati jamci dukuur وأydيكم alwaaw xرفu caطفin أydيa macruuف عalى وuجوهa والمacطuuف calى المنصوب منصوب وcalaamaةu نصب فaتxaة ظاahiraة في akhirihi أydيa mضاaf wlkaafu mdaaf ilayh mabniyu cala dami fii maxali jarin walmiimu calaamata jamci dukuur ardadii horay u joogtay way fahmi karaan intaas waa kii dadaalay laftirkiisa maahan dhammaan ila lmarafiqi ilaa xarfu jari ilaa xarfu jari mabniyun ala sukun mabniyun calaa sukuuni alif اlmaxduufati lafdan ahaabitati hadan wawafan almarafiq ismu majruur bilah wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacalliqun biiksiru halkaasna waxaan ku qaadanay ilaa oo faa'iidaynayda bimacnaa maca midda saddexaad tawkiiday faa'iidaydaa tawkiid tawkiid ayay faa'iidaydaa tawkiid ayay faa'iidaydaa aimada gobolaa sheegeen waxay yidhahdeen qiraa'o waxa weeyaan waxaa jirta af'idatan min annaasi tahwaa ilayhim tahwaa ilayhim tahwaa oo wowda la kor dhigo qiraa'adaas qiraa'adaas la qaato ilayhim ilaada ku jirtaa tawkiiday faa'iidaynaya qur'aanka lama yidhaahdo zaa'idaa ku jira oo iska ilaaliyo laakiin carabiga zaa'ida la yidhahdo tawkiidkaas marka la cabirayo carabiga waxaa la yidhaha xarafkan waa xarfijad zaa'ida laakiin qur'aanka lama yidhaahdo zaa'id tawkiid aa la yidhahdaa oo qur'aanka xaraf zaa'idaa ku jiraa la iska ilaalinaya ta'aduban maca kalaamillaahi wey marka macnaha saddexaadna waa tawkiidkaas saddex macnaan u sheegnay ilaa waana ka gudubnay wa can xuruuftii xurufulkafdi waxaa ka mid ah can can ayaa ka mid ah wamin macaaniiha macaanideeda waxaa ka mida almujaawasaةu gudbid gudbid ayaa ka mida mujaawaza naxو ramaytu sahme leebkii waan tuuray canilqawsi qaansadan ka tuuro ka gudbiye mujaawaza ramaytu waan tuuray waa gemay asahma leebkii canilqawsi qaansadiyan ka tuuroon ka gemay ramaytu ficlu wa faacilun ramaytu ramaa ficlu maadi mabniyu calى الsukuni litisaalihi bdamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min اlcraab wtaa damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil asahma mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih can ilqawsi can xarfu jarin mabniyu calى الsukuni waxurika bاlkasrati takhaluصa min iltiqaa Ah. an nuuntu waa reebanta maxaa loo saaray ani anilqaws ani aaa loo leeyahy xaraf reebana ka dambeeyo laba xarafoo reebana kulanta marka mabniyun cala sukuni leeda anilqaws an xarfu jari mabniyun cala sukuuni waxurika bilkasrati takhalusan min ibtiqaa'i saakinayn alqaws ismun majruurun bican wacalaamatu jari kasratu daahiratun fii aqili hadda waxaan leenaha alqaws waa ism saddex calaamaa ka muuqata xarfun min xuruufi اlkafdi waa ka horeya waa can alna way ku jirtaa waana kasrana waa saaranta alqawsi waa ism cantaanu maxay faa'iidaynaydaa waxay faa'iidaynaydaa qawsku waa ushii saas u soo galoolmeed sahmiguna waa leebkii saarnaa leebkii qaansadan waa ka tegey waa gudbay mujaawasay faa'idaynaydaa mujaawasay faa'idaynaydaa mujaawasa ayay faa'iidaynaydaa mujaawaso maxaa la yidhaah mujaawasa maxay tahay macnaheedu mujaawasa luq ahaan waa albucd isilaax ahaan bucdu shayi can ilmajhuuri biha waxaa la idhahdaa shay inuu ka fogaado isimka canta lagu hoos dhigay hadda fiiriya isimka canta lagu hoos dhigay waa kee waa alqawsi soo maaha yaa ka fogaaday qaansada yaa ka fogaaday leebkii leebkii kor saarnaa ayaa ka tegey lagu dhacay soo ma jeedin marka maxaa la yidhaha xagga istilaaxaa mujaawasa bucdu shayءi can اlmajruuri bihaa biwaasitati iijaadi masderi waxaa la idhahdaa shay inuu ka fogaado isimka canta lagu hoos dhigay bucdu shay can ilmajruuri ka la hoos dhigay bihaa canta lagu hoos dhigay bal intaa ku gaabsay canta macaani badan ayay faa'iidaydaa canta macaani badanay faa'iideydaan ibnu hishaam muqnige toban macno u sheeg laakiin saddex aan ka qaadano saddex macno aan ka qaadano si aan u yaryarayno macnaha koowaad shaarixa noo sheegay mujaawaso weeye macnaha labaad macnaa bacda wey macnaa bacda bacday la macnata dabaqan can dabaqin dabaqan can dabaqin bacda dabaqin wey latarkabunna waad koraydaanoo koraydaanoo koraydaan dabaqan xaalo can dabaqin bacda dabaqin xaalo kale ka gabalaha marka bimacnaa maxay noqotaa bacd sidaasay noqotaa camaa qaliilin layusbixunna naadimiin camaa qaliilin bacda qaliilin wey in yar kadib layusbixunna waxay noqon doonaan naadimiina kuwa shallaaya camaa qaliilin can iyo maa wey cantaan maxay faaidin bimacnaa bacd camaa qaliilin bacda qaliilin in yar kadib layusbixuna naadimiina camaa qaliilin layusbixuna naadimiin suuraة الmuminuun dabaqan can dabaqin waa lami taasuna waxay noqotay waa maxay maxay faa'iideydaa bimacnaa bacd macnaha saddexaad bimacnaa calaa ay ku timaado cantu bimacnaa calaa وmaن يbkل فaإنa maa ybkل عaن نفسihi وmaن ybkل qofkii bakiila xoolihiisa wax ka bixin diida فaإنa maa ybkل wuxuu ku bakiilayaa can نفسihi calىa نفسihi nafsadiisa korkeeda ah, isaga bkliga isku dhibaya maxaa yeele isaga ajarku ku yaraana وmaن ybkل فaإنa maa ybkل عaن نفسihi عalىa نفسihi marka anti maxay noqotay bimacnaa calaa bimacnaa calaa cantu saddexdaas macno aa ka mida macaanida ay faa'iidaydo canna waa ka gudbi alqawsi hadda fiiri alqawsi waa isim saddex calaamaan ku haynaa horta xarfun min xuruufi اlqafdiga ka horreeya waa can alna way ku jirtaa kasrana aakhirkay ka saaranta wa calaa xuruufulqafdiga calaa a ka mida wmin macaaniihaa calaa macaanideeda waxaa ka mida alisticlaa kor noqosho calaa macaanida ay faa'ideedo waxaa ka mida isticlaa kor noqosho naxw sacidtu sacadtu maaha sacidtu waa facila sacida weeye ficilku facila sacidtu waan koray calaljabali buurtii korkeedaan koray sacidtu waan koray calaljabali buurtii korkeedaan koray sacidtu ficlu wa faacilu sacid ficlu maadin مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل له من الاعراب wtaa damiir mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil calى ljabli calىa xarfu jari mabniyu alى sukun mabniyu calىa sukuuni اlf اmaxduufati lafظa ahaabitati lafظa wa khaطa ahaabitati khaطa wa waqfan aljabl ism majhuur bcalىa وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akhirih الjاar والmjrوur متacalq bsacida bsacida calىa ayaa ka hormartay aljabli hadda aljabli waa ism waxaa noogu daliila saddex calaamo ko xarفu min xruuف الkفd الثاني al ayaa gashay الثالث waa kasrada calaada macaanideedu ay faa'iideydo waxaa ka mida isticlaa isticlaa luqatan waa alculuwu walirtifaacu isticlaa maxaa la yidhahdaa luqatan alculuwu walirtifaacu istilaax ahaanna maxaa la yidhahdaa isticlaaga maxaa la yidhahda istilaax ahaan tafawuqu shayin cala almajhuuri biha tafawuqu shayin waa in shay ka sara maro cala almajhuuri bihaa isimka lagu hoos dhigay calaada waa in wax ka koreeyaan hadda sacibtu cala aljabali buurtiyaan koray buurta yaa ka koreeya qofkiyaa ka koreeya soo maaha marka istilaaxaan maxaa la yidhaha isticlaaga tafawuqu tafawuqu tafawuqu shayin cala almajhuuri bihaa isimka calaada lagu hoos dhigay waa isha ka koreeya kaasaa la yidhaahdaa kaasaa la yidhaahdaa macaani badan ayay faa'iidaydaa waxaana ka mida ah isticlaam misaalkeeduna waabaka hadda aljabali waa ism maxaa noogu daliila saddex calaamood xarfun min xuruufi اlqabdi waa ka horaya waa calaa alna waa ku jirtaa kasrana waa aakirkay ka saaranta waay calaa macaani badanay faa'iidaydaa sagaaluu sheegay ibnu hishaam muqniga laakiin bal saddex aan ka qaadano kii koobaad waa qaadanay oo waa isticlaa waa qaadana oo waa maxay waxaan ku qaadannay kii koowaad isagoo isticlaaca misaalka uu sheegay shiiku ka labaad waa bimacnaa fi bimacnaa fi ayay ku timaadaa darfiyo wey bimacnaa fi darfiyay faa'iidayda calaadiya darfiyo faa'iidaynay bimacnaa fi ay noqotaa calaadi miaal wadakala اmadiinata calىa xiini gaflati min ahliha wadakala nabi muuse wuu galay almadiinata magaaladiiyuu galay magaaladiiyuu galay calىa xiini gaflatin fii xiini kaflatin wakti oo kaflo dhexdeedu galay waktigii dhexdiisuu galay waa bimacnaa fii calaa xiini kaflatin fii xiini kaflatin halmaansho iyo mooganaasho waqtigeed waqtigaas dhexdiisa ayuu galay calaadaas waa bimacnaa fii watabacuu maa tadlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaana fii mulki sulaymaan ah, nabi sulaymaan mulkigiisa dhexdiisa ah, waxa ay shayaadiintu akrinayaan wy oy ka sheegayaan macnaha saddexaad oo calaa ku timaada bimacnaa cani noqotay bimacnaa can mujaawasay faa'iideyda macnihii can aan ku soo qaadanay calaadu marmaray ku timaadaa shaacirka yaa yidhi idaa radiyad calaya banuu qushayri lacamrullaahi acjabanii ridaaha wuxuu yidhi idaa radiyad calaya banuu qushayri idaa radiyad raadi hadday ka noqoto calaya calaa waxay hoos dhigtay ya mutakalim calaa markaas alifta inta ya loo bedela laisku idqaamay labadii ya-ood ah, calaya ad leed calaa iyo ya ah. sooma jeedeen calaya hadda calaadaan waxay kala macnaa can oo waxay tahay xaggayga hadday raalli ka noqdaan maahan korkayga hadday raalli ka noqdaan maaha xaggaygaad leedahay idaa radiyat calaya banuu qushayri hadday xaggayga raalli ka noqoto reer bani qushayr lacamrulaahi acjabanii ridaaha baaqi ahaanshaha ilaahay baan ku dhaartaye waa i cajabgelinaya ridadeedu waa aad u i cajabgelinaya soo uma jeed marka calaya macnaheedu waa can canii wey macnaheedu canii xaggayga hadday raalli ka noqdaan marka calaan saddexdaas macnaan ka qaadanaynaa sagaal macnay tustaahe kan koowaad oo isticlaa kan labaad oo ah bimacnaa fii kan saddexaadoo bimacnaa cam ah saddexdaas aan ka qaadanayno wa fii waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah xuruufu اlkhafdi fii a ka mid a ah. fii waa xarfu min xuruufi اlkhafdi xuruufta xuruufulkhafdi uu ka mid yahay wa min macaaniyaha macaanideeda waxaa ka mid ah adharfiyatu waalnimo dharfiya dharfiya ka mida ah macaanideeda harfiya naxwu almaau biyihii fi lkuusi koobkay ku jiraan alkuus waa weel biyaha lagu cabo inaaun bicurwatin ow bikayri curwatin yushrabu bihi اlmaa waa weel dheg leh ama aan dheg lahayn oo biyaha lagu cabo waa koob koob wey ama galaas weel biyaha lagu cabo oo dheg la qabta leh ama aan dheg lahayn oo dhexda la iskaga dhow labadaba waa la yidhahdaa kuuz ah, almaau biyihii fil kuuzi koobkay ku jiraan ah, koobkay ku jiraan marka alkuuz waa saas mcjamlusidka fiiri mcjamlusidku asagu waa soo gaabin oo wuxuu leeyahay inaaun bicurwatin yushrabu bihi ah, waa weel oo waxa weeyaan dheg leh oo biyaha lagu cabo lakiin lisaan carabka ka ballaaran asalna ah kitaab weyn oo marjic luqada u ah markaa isagaa sheegaya in koob dheg inuu leeyahay aysan shardi ahayn ee kuusa la dhihi kara soon ataa dheg lahayn soon xataa dheg lahayn marka waxaad tira almaau bihi filkuusi koobkay ku jiraan almaau mubtadau marfuucu biاlibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirih filkuusi fiihi xarfu jarin fiihi xarfu jarin mabniy calى sukuuni اlyaai اmaxduufati lafdan mabniy calىa sukuuni اlyaai اlmaxduufati lafdan ahaabitati hadan wa waqfan laa maxal lah min araab laa maxal min araab fiido idu maxalka iraabku male waa mabni alkuusi ism majruur bfi calaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akiri aljaaru oo ah siida iyo wlmajhuuru oo ah alkuusi aljaaru wlmajhuuru mutacalliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainu kaa'inu khabar maxduufa oo waajib loo xadfayo mar hadduu khabar dhaco jaar majhuurka hadda waxaan leenahay almaa u horta waa ism hal calaamadaha ku jirto waa maxay al al aa ku jirta soo ma jeedaan alkuusina saddex calaamaa ku jirto saddexaa ku jirto horta xarfun min xuruufi lqafdiga ka horeeya oo ah fii alna waa ku jirtaa kasrana aakirkay ka saaranta saddexaasaa ku jirta fiidaanu maxay faa'iidaynaydaa darfiya darafnimadu waa weel darafnimadu waa weel waa shay wax ku dhex jiraana la yidhahdaa daraf shayga wax ku dhex jiraan ayaa la yidhahdaa daraf daraf macnaheedu waa weel marka koobku de waa weel xaqiiqo ah oo wax ku dhex jireen biyihiiaba ku dhex jiren soo maa fiidaana macnahaasna tustay fiida ayaa macnahaasna tustay fiida macaani badan ayay faa'iidaydaa oo toban gaarayda sida ibnu hishaam muqniga uu ku sheegay muqnulabiibka toban macno laakiin saddexaan ka qaadanayna insha allah macnaha koowaad waxaa noo sheegay shiika oo ah waa darfiya macnaha labaad waa sababiya sababiya sababiya bukhaariiyo muslim waxaa ku sugan dakhalat imra'atun innaara dakhalat imra'atun annaara fii hiratin dakhalat imra'atun annaara haweenaya naarta gashay fii hiratin fa bisababi hiratin bisad ama mukulaal sababteeday naarta ku gashay oo waa ku xirtay cunto ma siin iyo mana sii dayn duurkeeda ha gasho halaqyada ha cunteen meelay ku xirtay mana quudin mana sii dayn gaajo u dhimatay cadaabka alla ugu tuuray bisadaas ay dhibaatada u geysatay daalat dakhalat imra'atu annaara fii hiratin marka iidaa maxay faaidayna sabab sababtay naarta u gashaa na loo sheega fii hiratin fa bisababi hiratin dakhalat imraatun inaar marka fii hiratin fiidaas waxay tusaydaa sabab sabab sababu dukuuli naar sababtay haweenaydaasu naarta ku gasha marka fiidaas maxay faaidayday sababiya sababiya sabab sababay faa'iideyda sababiya macaanideeda labada ugu caancaansan labadaasaan iskaga gaabsanayna labadaasa ugu caansan macaanideeda macaanideeda labadaasaan kaga gaabsanayna insha allah maxaa yaele macaanideedu toban ay gaarayda hmm. luqatan xagga darafka waxaa la idhaha alwicaa luqa ahaan luqa ahaan waxaa la idhahdaa alwicaa istilaax ahaanna waqtun ow makaanun dumina bimacnaa fi a la idhahdaa ah. darafka xagga luqada waa alwicaa waa weel istilaax ahaanna waqtun ow makaanun dumina macnaa fi waa waqti ama makaan oo macno fi la dhex geliyey ina maali alfiyada saasuu yidhahdaa adarfu waqtun ow makaanun dumina fi diqtiraadin kahunamkus asmuna u yidhahda waruba waruba waruba xuruufu lqafdi waxaa ka mid ruba ruba ayaa ka mid a wa min macaaniiha taqliil macaanida ay faa'iidaydana waxaa ka mid ah yarayn yarayn aa ka mid yarayn aa ka mid a ayadana macnayba tustaa rubadu waa taqliil iyo tagsiir maahan xuruufta macaanida badan ma ahan xuruufta macaanida badan ayada dhan macnaheedu waa labadaas bis macno kale ma tusto ibnu hishaamna muqniga labadaas ugu sheega bis ataqliil wataksiir macno kale ma badan weliba wuxuu leeyaha taksiirkaa ku badan taqliilku kuma badno laakiin waa masalo khilaafiya bayna nuxaaq bayna nuxaaq laakiin wuxuu leeyahay aadaan ugu khilaafaynaa qolada yidhi taqliilay faa'iidaydaa keliya wakadaalika waxaan ku khilaafaynaa qolada yidhahdeen tagsiir keliyay faa'iidaydaa taqliilay faa'iidaydaa laakiin waxaan leenahay taqliilay ku soo aroortaa mararyar wax badanna tagfiiray ku timaadaa badnin ayay faa'iidaydaa yaraynna waa faa'iidaydaa labada macno ay leedahay labada macno ay leedahay labada macno wuxuu ku yidhi shiiku wa min macaaniiha waxaa ka mid a ah, ataqliilu yarayn naxwo ruba rajulin kariimin qaabalani ruba rajulin nin la arkee ninkoo kariimin wanaag badan oo deeq badan oo deeqsi ah qaabalani inuu iqaabilo oo uu muqaabaleeyo ruba rajulin nin la arkee way dhici kartaa wey aad u yari deeqsimo badna ruba rajulin nin la arkee rajulkoo kariimin deeq badan oo deeqsi deeqsiyo wanaag badan qaabalani inuu iqaabilo rubada xuruuftan oo xuruuful xuruufuljarkaa aa ah, saddex loo qaybiyo xuruufuljar saddexa loo qaybiyo malaha masaladaas waa masaladii habeenkii iigu horreeyey shiiku ii akriyay uu naxwo iiga bilaabay xuruufuljar maxaa yaale bismi illaahi shiiku waan iiga bilaaba aniga markuu naxwo ii akrinayo bismi illaah u iiga bilaabay waan ii ciraabay ilaahayna waa ii furay alxamdulilah shiiqoo aad u qayr badan u ah marka laakiin waa ka cabsada anuu bisinga inaan ka bilaabo oo waxaan is idhi waxa weya amaan sidii loo fahmi karin maxaa yaale siduu u sharxayaanan u sharxi karin sharxiisa aad u cajaa'ib badna ilaahayna waa noo barakeeye cilmigiisa alxamdulilah sheekh axmed cabdiya la dhihi jira marka malaha markaa hadeeran laga maarmaan ah waxaan leenahay marka xuruufuljariga marka laga hadlaa saddexa loo qaybiyaa saddexa loo qaybiyaa xarfujar asli ah xarfujar zaa'ida iyo shabiihun bizaaid xarfujar marka laga hadlaa macnahooda macnahooda marka laga hadlaa macno ma faa'iideeyaan mase ma faa'iideeyaan meel ma ku tacalluqaan mase kuma tacalluqaan xarfujar maxaa loo qaybiyaa saddex saddexa loo qaybiyaa saddex xarfujar asli ah xarfujar zaa'ida ah. iyo xarfujar shabiihu bizaa'id saddexaasa loo qaybiya xarfujar asliga maxaa la yidhaahdaa huwa ladii lahu macnan huwa aladii lahu macnan machuudun lahu waa xaraf leh macno loo og yahay macno lagu yaqaan waa naga hadda usoo sheegayna macnahaas xarafkaanu leey kanu macnahaasu leey huwa aladii lahu macnan machuudun lahu waa xaraf leh macno loo yaqaan oo gaarah loo og yahay wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih una baahan meeluu ku tacalluqo kaas maxaa la yidhaha xarfujar asliya huwa اladii lahu macnan machuudan lahu huwa اladii lahu macnan machuudun lahu wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacallaqu bih waa xaraf leh macno loo yaqaan una baahan meeluu ku dhego ku tacalluqo maantana waa naga le aljaaru wاlmajhuur mutacaliqun ilaa kada meelaan ku dhajayna ah, xaraf jaar iyo xerow tacalluq la-aan ma dhacaan ay yidhahdeen ah, xerow darsigii maruu ka baxo meel aado hadduusan behnin darsi axsama waa xamaal tega ah, u baahanya meel ku tacalluqo oo u mufaa ka soo cuno kimis waa inuu soo helo hadduusan kimis soo helin a darsigiiyo dee malag maahanin mogta xaraf jaarna waa nuucaas oo kale meel lagu dhajiyo rabaan meel la-aan ma istaagi karo keligiis meel ma istaago kaas waa xarfu jarki asliga ahaa huwa اladii lahu macna maxuudun lahu wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaq bih xarfu jar zaa'ida maxaa la yidhaha huwa اladii laysa lahu macna maxuudun lahu macno loo yaqaan madale wax macnaaba male walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih meeluu ku tacalaquna uma bahno markuu lagu leeyaha macno male waxaa loola jeedaa macno khaasa male laakiin macno caamu leeyaho layna tawkiid waxaa hadalkaas loogu darayaa qur-aanka xaraf ku jira marka la hah waa xarfujarkii lagu dhihi jiray zaa'id marka carabiyada la joogo qur-aanka marka la joogana la yidhaahdo tawkiidu faa'iidayna war waa kan marka lagu yidhahdo inaadan dhihin de qur-aanka waxaaba ku jira xarafan wax macnaa la dhahay war kuma jire waxa weya xarfujarkan marka lagu leeyahay huwa aladii laysa lahu macnan maxmudun lahu macno khaasaa laga hadlay laakiin macno caamu la midkan oo la yidhahdo tawkiid xarfujar zaa'ida muxuu noqday huw اladي laysa lahu maعnى maxuud lahu walaa yaxtaaجu ilىa mutacalaqin yatacalaq bih meelba ku tacalqona uma baahno maba tacalqo halkaas waxaan kala xirnay xarfi jar aصliya iyo xarfi jar zaa'ida shabiih bizaa'id midba dhinacu ka shabaha huwa اladii lahu maعnan maxuud lahu horta macno loo yaqaanu leey rubadaanaba ka mida walaa yaxtaaجu ilىa mutacalaqin yatacalaq bih laakiin meelna kuma tacalq tacalq male mid asligana dhinacu ka shabaha oo wuxuu ka shabaha macnu le huwa اladii lahu macnan machuudu lahu waa mid macnada loo yaqaano laakiin walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih laakiin uma baahna meel uu ku tacaluqo ma u bah uma baahna ma tacaluqo halkaas markaa xarfu jarkiya dubaba waxaan ogaanay inuu uqaybsan yahay saddex xarfu jar asliya xarفjar zaaئda shabiه bzaaئd ka soco ruba xarفujar shabiه bzaaئday ka midta marka maxaan ka rabnaa macno loo yaqaan inay yeelato tacalqna aysan u baahna macnihii loo yaqaana waaba labo waa taqliil yarayn tagsiir badin yaraan dhihi maydid badnaanna dhihi maydid ogow meshi nax waa la joogaa waxaa la ilaalinaya ishtiqaaqa kelimadda yarayn iyo badin aad leedahay oo facala laga keena takliil qallala ah tagsiirna ah. kasara wa ruba ruba weeye oo xuruufulkhafdigii rubaa ka mid a ah. wa min macaaniihaa macaanideeda waxaa ka mid a ah adtaqliilu yaray misaal naxwi ruba rajulin nin la arkee macnaha waa yar yahay wey waa la arkaa macnaheedu waa yar yahay wey rajulkoo kariimin wanaag badan waa deeqsi wey kariim qaabalan inuu qaabilo waxay leedahay ruba xarfu taqliilin wa jarin shabiihun bizaaid ruba xarfu taqliilin horta macnaheedaad sheegi wa jarin camalkeedna sheegi camalfalka ay samaydo shabiihun bizaaid nuuca ay xarfujar ka tahayna waa sheegi saddexdaas isdaba dhigay ruba xarfu taqliilin wa jarin shabiihun bizaaid rajulin mubtado waa mubtada waxa ka dambeeya iska mubtadayse waayla meel ma tacaluqda waa ti lagu yidhi rajulin mubtada marfuuc biاlibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun muqadaraة calى aakirihi waxaa u diida inay ka muuqato ila waa صaxiix laama u dambeeye manaca min duura ishtiqaalu maxal bixarakati xarfi ljari shabihi bizaaid xarfu jarkan shabiih bizaaidka oo rubaca aa kasra saartay caaqibkii mubtadaha rab waa rafcisay soo maaha meeshii damada la saari lahaa waa meesha xarfujarka zaa'idkaa xarakadiisiyaa kortay marka xarfujarka zaa'idka xarakadiisa u diiday waa lagu qadara marka ah, damadii waa la qadara waxaa u diiday xarfujarka zaa'idka xarakadii uu keeno kasrada marka hadda fiiri rajulin maxalka waa ka rafcisan tahay lafdigana waa ka jaranta fiiri rajulin lafdiga waa ka jaranta soo ma jeedo laakiin maxalka waa ka rafcisan ila waa mutade rajulin mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhura ishtiqaalu maxalli bixarakati xarfi ljari shabiihi bizaa'idi kariimin iyo kariimun labaduba kuu banaan kariimin haddaad tidhahdo waxaad ka sifaynaya lafdiga rajulin lafdiga raacda kariimun haddaad tidhahdo maxalkaad raacda ilaa rajulan waxaan ogaanay lafdiga waa ka jiranta run baa ka jirtay maxalkana waa ka rafcisanta waa mubtade marka kariimin kariimun labaduba noo banaan kariimin صifatu rajul bictibaari lafdi lafdiga markii la fiiriyo waa hoos dhigay lafdiga markaa la fiiriyo rajulin sooma hoos dhigna kariimin صifatu rajul bictibaari lafdi wa صifatu majruuri majruur calaamatu jari kasratu daahiratu fi akil kariimun haddaan idhahnana kariimu صifatu rajul bictibaari maxal maxalkaan fiirina markaas kariimu صifatu rajul باعتبار المحل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قابلني قابل فعل ماض مبني على الفتح لا محله من الإحرام نونتا وحلا نون الوقاية نونتي إلالين هاي إلالين فعل كي كسرة كإلالين لأنها تقي الفعل عن الكسر فعل كي هوستيك كإلالين كواردية ده سببتنا وحي تاي وحا كضم بيه ya-duna waxay rabtaa xarafka ka horey in la hoos dhigo haddii nuunta meelsha laga saaro oo ya-da iyo ficilka laisku xijiyo ya-du waxay leedahay aniga xarafka iga horeya waa la hoos dhigaa ee laamta hoos dhig hala saaro ficilna wuxuu le weligayba layma hoos dhigi waa isku dhacayn soo ma ayadaa dhexda ka gashay marka markaasay ficilkii iyo waxay udhaxaydaa ya-dii waxay leedahay ficilow qaado adugu xarakadaada iska tag ya maxaad u baahneed kasr aniga halaysaaro markaasaa ya-du kasrada u baahneed nuunka waatan la saaro marka maxaa leedaha magaceeda nuuntan nuun wiqaaya liannahaa taqi ficla can ilkas ficilkay ilaalina waardiyeyni oy kasrada ka waardiyeyni waxaa tira anuunu lilwiqaaya walyaa damiiru mutaصilu mabniyu calى sukuni fi maxal nasb mafcuul bih yadaa waa mafcuul bihgii ficilka waa damiir hadde damiir mucrab miya mase waa mabni mabni marka waa mabni damiir mabniyu calى sukuni fii maxali nasbin mafcuul bih maxalka ka nasb haddama dhowa qaabalanii faacilkeed aawe wafaaciluhu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu cala rajul rajulku ku laabana qaabalanii huwa rajulku inuu qaabilo wey rajulka faacil waxaa muqaabalada samayna waa rajul isagaa faacilo ficilkan samayna weli ma dhowo waljumlatu ilaa mubtadaan sheegnay soo maa oo ah rajul mubtada kabaru kaa raba jumladaana kabar u ah oo qaabalani jumlo qabar dhacday ficil iyo faacila qabar dhacay waljumlatu min alficli wاlfaacili wa qaabalan iyo faacilkeeda fii maxali rafcin khabarulmubtadi jumlo qabar dhacday waxay u baahneed raabit wax isku xira wاraabitu baynahumaa aلdamiiru almusatiru fii qaabalani faacilka qaabalani wey kaasaa raabidkii wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslم وbaarك عalى nabiyina mxamed